bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala w ama ma yجzimu ficlayni fahuwa ixdaa cashrata adaata wa hiya ina ilى aakhirih markii aan ka soo baxnay oon dhammaynay wixii hal ficil jasminayay musanifka wuxuu ku xijiyey maa yجزimu ficlayni marka maa yجزimu ficlayni akthar mima yجزimu ficla waaxida midan waa kow iyo toban musanifka intuu sheegay markii lagu daro eh, idmaa iyo maxaan ku iraahdaa idaa fi shicri iyo kayfamaa waxa weeyaan way ka sii badanayaan waxaaba laga yaabaa idmaa inuu asiga sheego laakiin kayfamaa calaa madhabi اkuufiyiin iyo idaafi shicri khaasatan ilaa saddex iyo toban bay gaarayaan marka adawaadkaas waxay u qeybsamaan maa huwa xarfun biitifaaq maa huwa ismun biitifaaq maa huwa mukhtalafun fiih intaasay u qeybsamaan maa huwa xarfun biitifaaq in keli a kaga jirto maa huwa eh, maa huwa mukhtalafun fiihi id ma iyo mahmaa oo aan soo dhaafnay khilaafka eh, culamada dhex yaalo hal hiya smun am xarfuna isku khilaafa idmaa iyo mahmaa waa soo dhaafnay oo min alxuruuf almukhtalif fiiha ama min alasmaaءi almukhtalif fiiha ay ka mid yihiin inta soo hartay asmaa weeyaan marka xarfun biitifaaq ina mukhtalafun fiihi oo ah macnaha waxaa weeyaa mahma iyo idma iyo eh, mutafaqun calaa annahu ismun oo baqiyada kale ah intaasay u qeybsamaan ayib markan idhaahdo isim weeyaan haddii xaraf waa aan idhaahdo laa yaxtaaj alcamalu fii maxalih haddii aad tiraha in taqum aqum taqum waa ficlu shardi aqumna waa jawaabteedii in waa xaraf maxal uma baahno laakiin haddii la yidhaahdo ismu shardi weeyaan markuu ficlu shardi iyo jawaab qaato you asiga wuxuu u baahanayaa maa icraabuhu maxalan oo haddii aad tiraahda man man yaqum aqum macahu haddaad tirahdid manti labadan ficil ha jasmisato laakiin maa mowqicuhaa min alciraab markaasa iyada mubtaday noqonaysa jumladan ka dambayso waxaa le waljumlatu min ficli shardi wa jawaabihi fi maxali rafcin khabar mubtada macnaha calaa sabiil mithaal waay mithaalkaas oo kale mar waxaa weeyaan mafcuulu bihi ay noqonaysaa man man yadrib adrib ma adribhu haddaad tidhaahdid mafcuulu bihi muqadamay noqonaysaa mar waxay noqonaysaa ekeyrkeeda marka waxaa weeyaan sheygan haddii waa ismu shardi wuxuu xarafka kaga duwan yahay annahu yaxtaaju ilىa caamili yacmalu fiih sawaaء kaana alcaamilu macnawiya ka kownihi mubtada'a aw caamil xaqiiqi oo ah waxa ka dambeeya marka mid kasta maxalkeeda loo fiirinaya markaasuu yihi musanifka wa amaa maa yajzimu ficlayni waxa labada ficil jasminayo fahuwa ixdaa cashrata adaatan wa hiya in weeyaan kow in yasha yudhibkum yasha waa ficlu shardi majzuum bin yudhib waa jawaabu shardigii wa ayna weeyaan naxw aynamaa takuunuu yudrikkum lmowtu aynamaa takuunuu meeshaad ahaataan yudrikum lmowtu mowtku waa idiin soo haleelayaa oo ninka fakana ma leh walow kuntum fii buruujin mushayada marka ayna aynamaa hadda fiiri aynadaas waxaa weeyaan maa yaa lala xariiriyaa oo ayna iyo ayaana iyo in in maa lala xariiriyaa bannaan shardina uma ah qaarna waxa waa xaythu maa oo kale inay camal fasho waxay ku xeran tahay inay maa lagu xeri oo lagoo macnaha maa in la geliyo marka aynamaa takuunu aynamaa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn yaa laleeyahay takuunu ficlu shardi majzuumu biaynamaa wa calaamatu jasmi xadfu nuun walwaaw ismu yakun weeyaan yudrikkum lmowtu waa yudrik waa jawaabkeedii waay mowt waa faacil muakhar kumtana waa mafcuul bihi muqadam marka waxaa laleeyahay hadda aynamadaas waxay noqonaysaa khabarkii takuunu oo muqadamka ah markay aynamaa ismu shardi noqoto iyo haddana khabar muqadam oo takuunu khabarkeedii bay noqonaysaa isimkii kownu waawgaas weeyaan wa ayun weeyaan naxwu ayan maa tadcuu falahu alasmaau alxusnaa ayamaa tadcuu waxaad ilaahay ku barisaanbo falahu alasmaau alxusnaa buu leeyahy qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaau alxusnaa ayaana yay ahayd ayan ay ahayd maa baa lagu ziyaadiyey ayamaa marka maada waa zaa'ida ayanta waa ismu shardin jaazimun tadcuu waa ficlu shardigii oo majzuum bxadfi nuun jumladan falahu asmaau اlxusnaa waa jumladii ismiyada eedoo fa in lala xariiri ay waajibka ahayd man yacmal suuءa yujza bihi saakiaan soo craabnay wmaa a kamid naxwu maa tafcalu min khayri yaclamhu اllah ficilkan waa majzuum markii lagu yidhaahdo kulu ficlin yujzamu bixasabi xaalihi maadaama calaamaat اlicraab laguu soo sheegay isimka la jasminayo Eh, maxaan dhihi lahay ficilka la jasminayo waxa weeyaan calaa xasabi xaali hadduu kaana ficil saxiix hadduu yahay yujzan bisukuun hadduu muctal yahay yujzan bixadfi xarfi lcila sida yujza oo kale weeyaan hadduu min amhilati alkhamsa ou noqdo majzuum bixadfi nuun marka ficilkii waa majzuum laakiin maxaa lagu jasminaa hada sabaqa alkalaamu caleyh marka tafcalu ah ficlu shardiga majzuum bixadfi nuun yaclam waa jawaabteedii weeyaan ayib wa mahmaa baa ka mid e mahmaa ka qowli imri qays uu yidhi agaraki minii ana xubaki qaatilii wa anaki mahmaa taamuri اlqalba yafcali hadda waxaan soo dhaafnay mahma musanifku wuxuu hadda ugu weecday qur-aanka uusan ku miithaalin ma garana mahmaa taatinaa bihi min aayati litasxarana famaa naxnu laka bimuminiin yaaba kamidoo qur-aankiay ku soo arortay mahmaa tatinaa mahmaa ismu shardin jaazimun taأti ficlu shardi majzuumun bimahma famaa naxnu laka bimuminiina jumladaas ismiyadana fi maxali jasmi jawaab shardi waay marxaba markaasuu wuxuu iri qowlu imri qays akaraki eh, gabaryahay waxaa ku kadiyey minii aniga waxaa igu kaa kadiyey ana xubaki adiga jacaylkaada qaatilii inuu idilayo inaad u maraysa oo wa annaki adiga mahmaa ta'muri lqalba qalbiga waxaad fashid waxaad qalbiga fartid yafcali inuu samaynay dumarka markuu ninka jeclaado weliba qabla zawaaj oo kale yaa ugu daran waxaa weeyaan waxay u malaynayaan ninkan la-aanteeda inuusan noolaan karin marka xaaladan xaalo xaaditha maaha xaalo saabiqa ah weeyaan markaasuu wuxuu le imrulqays qof yahay sida aad mooday ma aha inan ku jeclahay wax jira waaye laakiin macnaheedii ma aha inan la-aantaa aanan noolaan karin ma aha macnaheedi saas waa marka yacni xad u yeel ismacnaynta aad isku wadid xad u yeel oo ha u malaynin in meeshii aad rabtid inaad ii jiidatid aan iska kaa raacaya macnaha xuduud inaad lahaatidaal rabaa markaasuu ri akaraki ma waxaa ku kadiyey minii aniga ana xubbaki jacaylkaada qaatilii inuu idilaayo maa ku kadisay oo wa anaki adiga mahmaa taamuri alqalba mahmaa taamurii waxaad goorkaad fartid alqalba qalbigii waxaad fartid yafcalu inuu samaynayo maad u malaysay marka mahmaadaasaa maxalushaahidka uu yahay oo ismu shardi a ah. taamurii ficlu shardi majzuumun bimahmaa wa جزمي jasmihi xadfu nuun walyaau faacil waa tafcaliinay asalkeedii tahay min amhilati khamsa yafcal waa jawaabtii waa ficilka hadda ma hoos dhiga ku jira waxaa weyaan liajli kaafiya keli a laakiin yafcal weeyaan wa mataa yaa ka mid eh ka qowli aakhari uu yiriyey ana bnu jalaa wa طalaacu wاطalaacu thanaaya mataa adaci اlcamaamata tacrifunii buuri ana bnu jala ninka wax faydo wiilkiisan ahay wa طalaacu thanaaya meelaha sarsarana ninka fuula baan ahay mataa adaci cimaamata cimaamada markaan dejiyo can ra'si aan ka dejiyo yatacrifuuni i garan doontaan buuri beydkan waxaa la leeyahay waxaa weeyaa ninka suxaym ibni wathiil la yihahda rayaaxiya iska leh markaasuu wuxuu leeyahay ana bnuljala macnaha waxa weeyaan aniga ninka la yaqaano oo mashhuurka ah wiilkiisaan ahay oo lagu yaqaano umuurta sacbiga ah inuu macnaha wax ka keeno markaasuu leh ana bnu jala ninka jalaalira wiilkiisaan ahay ama ninka wax dhibaatada dadka ka faydo nin jaahili a ah waay awood macnaha qof bani aadan oo hadda wax ka bixin kara ma jirto laakiin nin jaahili ah oo is ammaanaya weyaan wa talaacu thanaayaa baan ahay buuri meelaha sarsaro ninka oo macnaha ee eh, eh, gaaro duluuca waxa weyaan yani himadiisa iyo qofka macnaha kartidiisa yaa meelaha aad u adag umuurta sacbiga ah ninka macnaha ee dhexgala baan ahay umuurta sacbiga ah mataa adac lcimaamata cimaamada markaan dejiyo bimacnaa can ra'sii tacrifuunanii tacrifuunii aad i garan doontaan marka mataadaasa maxalu shaahidka uu yahay oo adac ficlu shardi ay tahay majzuuma bimataa u calaamatu jismihi sukuun wa inamaa kusira takhalusan min iltiqaa'i saakinayn jawaabtiina tacrifuunii tacrifuu ficlu shardi majzuumu bimataa wa calaamatu jasmi xadfu nuun walwaaw faacil wnuunu lilwiqaaya wayaa lmutakalim mafcuulu bihi hadda ha dhihin tacrifuunii waaba tanaa nuuntii oo lagu jasmi lahay waaba joogtaa asalkeeda tacrifuunaniibay ahayd eh nuunta hore waxaa loo goy lianna ficla majzuum wa huwa min amhilati اkhamsa wahuwa yujzam bixadfi nuun nuuntan dambana waxaa loo keena nuun lwiqaaya anaha taqi ficla min alkasri waata ay asmaada hoos dhiga ku riday oo min alasmaaءi alati tuqadiru fiha alicraab alsm اmudaafu ilahi mutakalima ka mid ahayd ayib wa ayaana baa ka mide ka qowlii shaacirka qowlkiisa weeyaano id الnacjaة اlcajfaau kaanat bqafratin faayaana maa tacdil bihi الriixu tanzili buuri ina الnacjata nacjadii alcajfaaa ee weydka ida nacjatu dheh ida nacjatu nacjadii subayntii alcajfaau ee weydka eedo caatada aheed kaanat idaa kaanat biqafratin meel bahgooyo oo abaar ah hadday joogto fa maa tacdil meeshay ula leexato bihi bidalika alxayawaan alriixu dabeesha ay ula leexata bay tanzil iska degaysaa bayt macnaha waxa weeyaan muxuu u jeedaa waa isticaaro weeyaan yani sida caadada lagu yaqaano hadday subaynta ay tahay mid caata a oo caatadeedana xadka ka baxday waxay cuntana aan la arag oo dhul bahgooya iska joogto wajha ay doonaysa u socota ma jirto dabeesha unbaa iska riixato marka taasi marka muxuu u jeedaa ninkii aan macnaha awood aan lahayn tala asiga kama go-dee meeshii loo leexiyo unbuu u leexdaa sidaasuu u jeedaa marka ida nacjatu subayntii alajfaau ee weydkeed kaanad biqafratin ay ahaatay meel baagooye eh fa ayaana maa makaankii tacdil bihi riixu biha ay ahaan lahayde dabeysha ay u weeciso yay tanzil ay iska degaysaa buur maxalu shaahidka ayaana oo maadi lagu ziyaadiy weyaan tacdil waa ficlu shardi jawaabteedana tanzil waay labadaasaa jawaab u noqda waxaythu maabaa ka mid e ka qowlihi ka qowli shaaciri min ka qowli shaaciri xaythu maa tastaqim yuqadir laka allaahu najaaxan fii kaabiri اlasmaani xaythu maa tastaqim meel allaale meeshaad ku toosnaatid yacni haddii aad toosnaatid yuqadir laka allaahu ilaahay wuxuu kuu qadari doonaa najaaxan guul fii gaabiri اlasmaani mustaqbalka dambo guul baad gaari doonta idaa anta istaqamta calaa sharci illaahi wa calaa awaamir illaahi ilaahayna wuxuu kuugu abaalmarinayaa inuu macnaha guul ku gaarsiiyo fi dunya wاlaakhira hadal jamiil ah waay xayثu maa tastaqim meeshaad toosnaatid yuqadir laka allahu ilaahay wuxuu kuu qadari doonaa najaaxan guul fii gaabir اlasmaani mustaqbalka dambo azmaan jamcu zaman haabirna mustaqbal waa wa idmaa baa ka mid e waadna ogtahay idmaa waa waa tan laysku khilaafsan yahay hal hiya ismun aw xarfun wasawaab annahaa xarfun wa inaka idmaa taأti maa anta aamirun bihi tulfi man iyaahu taamuru aatiya wa inaka adigani yahabow idmaa taأti markaad la timaadid maa anta aamirun bihi wixii adiga aad faraysid tulfi waxaad helaysaa man ta'muru ninkaad fartid aatiyan mid la imaanay iyaahu amarkaadi inuu la imaanay ninuu ku amraya macnaha wax kaa hor ima ninkaa daba hadli kara ma leh markaasuu wuxuu leeyahay niyow adiga cidkii min min min miisaatika wa khasaa'isaka waxaa ka mid ah cid kasta ciddii adiga aad doontid ood wax amartid waxaad arkaysaa buu uri amarka sidaad adiga u doonto u fulaya macnaha waxa weeyaan waa un wakhtigaas haddii jaahigilahay waa ninkii sheekhulqabiilaha ahay waa hadalkiisa laga dambeey wa innaka adiga niyahabow habow oo mamduuxa ah id maa taأti haddaad la timaadid maa anta aamirun bihi wixii adiga aad faraysa waxaan hala qabto wixii tiraahdid tulfi waxaad helaysaa man ta'muru iyaahu ninkaad asiga wax faraysid aatiyan amarki inuu la imaanay ninkaad fartid amarkan waxaana la fuliyo sidiis in loo fulinada nin amarka lagu diidi karo ma tihid marka waxa weeyaan id maa xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu wa jazaauhu taأti ficlu shardi majzuumu biidmaa wcalaamatu jazmi xadfu xarfi اlcila تلفي جواب الشhرط مجزوم بإذ ما وعلاaمة جزم xذف xرف العلة waa lamid وأnaa weeyaan وأnaa ka qowlihi yaa u daliil ahoo فأصبحت أnaa تأتihaa تsتجir بها تجد xطبا جزلا وناarا تأججا طيب waxaa laleeyahay fa asbaxta waxaad ahaatay annaa ta'tihaa goorkaad u tegtid qabiiladaydo tastajir bihaa aad badbaado weydiisanaysid tajid waxaad heli doontaa tajid heshide xataban qoryo jazlan macnaha waaweyn iyo wa naaran baad helaysaa ta'ajaja ee hurayso naar holcayso yaad helaysaa buuri tayib marka waxaa laleeyahay wuxuu u jeedaa ninkan haddaad qabiilkayga u timaada ama cidda aan ka dhashay oo gaajo ku haysa aada badbaado ka weydiisa ilan gaajada cadow waay bi'sa dajiicu baa nabiga caleyh salatu salaam gaajada ku tilmaamay marka haddaad qabiilkayga aada weydiisatid inaad badbaado gaajo kaa badbaadiyaan waxaad helaysaa buri qoryo waaweyn iyo dabshidan wa haadihi kinaaya camaa yudbaku calayha haddii dabkana aada u iftiimayo qoryaha lagu shidan macnaha waxaa lagu karinaya wax badan ah marka gaajo dhan meeshaasay kaaga haraysaa buuri marka annaa taأti iyo tastajir labadaas ficil waa taأti oo majzuum biannaa wa calaamatu jasmi xadfu xafcila iyo tastajir oo jawaabu shardiga ah, intaasaa lagala jeeda ayib markaasuu uri fa hadihi adawaadkan ayada allatii tii weeyaan tajzimu ficlayni laba ficlay jasmisaa wa yusama alawalu minhumaa labadaas midkooda hona shardana lagu magacaabaa wa yusama athaani midka labaadna jawaabana lagu magacaabo jizaan oo waxaa weeyaan in taqum aqum haddaad tiraahd in taqum haddaad istaagtid oo shardigaas lagaa hela qiyaamka ah anigana jawaaban ka bixinaa oo waxa weeyaan waan istaagayaa haddana istaagitaankayga waxay macnaha jaza u tahay adiga istaagitaankaada man man yukrim ukrim ukrimhu aad tir ninkii i karaameeyaan karaamayna marka adawaadkaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa al adawaad alatii tajzimu ficlayni markaasuu wuxuu iri wإida lam taslux اljumlaة اlwaaqicatu jawaaba lian taqaca bacda adaati الshardi wajaba اqtiraanuha biاlfaa'i tanna hore baan soo sharaxnay oo matnigii markaan soo maraynay haddana iyadoo faahfaahin ah yuu kugu sheegaya meesha tan wإidaa lam taslux haddaysan u suubanin aljumlatu jumladii alwaaqicatu dhacaysay jawaaban jawaab dhacaysay jumlada jawaabta dhacaysa haddayna u suubanin lian taqaca inay dhacdo bacda adaati shardi shardiga adawaadkeeda gadaasheed wajaba waxaa waajib ay jumladaas iqhtiraanuhaa inay la xariirsato bilfaa'i waxaa lagu leeyahay hadda ficlu shardi jawaab shardi aan soo sheegnay ficlu shardi maba noqon karo waxaan ficil ahayn oo isim hadda booskiisa ma dhici karo lianna haadihi ladawaat waxa weeyaan annahaa khaasa bilasmaa bilafcaal aan dhaha haddii jawaabti marka ay noqoto oo jawaabti hadday noqoto shuruudii ficlu shardiga ka laga eh, rabay haday ka ay eh, ay noqo laga heli waayo jawaabti waa in eh, maxaan ku yidhaha fa la xariiriyo marka jawaabtan waxaa laleeyahay in lam taslux اljawaabu an taqaca mawqica shardi oo jumla ismiya iyo wixii lamid ah ay noqotay sida marka loo cunsiiyo oy jawaab u noqoto waa ina fa lala xariiriya booskii shuruudii laga waaya u buuxinayso wa idaa lam taslux iljumlatu haddaysan u haboonayn alwaaqicatu jawaaban dhacaysa lian taqaca inay dhacda bacda adaati shardi jawaabta mida dhacda haddii la qaado oo ficlu shardi booskeeda la geeyo haddayna suuragal ahayn wajaba iqhtiraanuhaa jumladaas jawaabu shardiga dhacday inay la xariistaa waajiba bilfaa'i wadalika idaa kaanat iljumlatu jumlada hadday noqoto weeyaan ismiya jumlada jawaabta dhacdaa isim noqotay marka hadii jumla ismiya la qaado adawaatu shardi meesheeda la dhiga ficlu shardiga booskiisi ma qaban karto liannahu yataratabu calaa dalika dukhuulu adawaat shardi calaa ismin wadalika laa yumkin marka sida loo cunsiyo fa baa la gelinaa aw ficliyatan hadday noqoto ficluhaa dalabiyun ou yahay ficilkeeda dalabi amar buu noqday aw jaamidun jawaabta jumlada dhacday ficilkeeda ayaa jaamid noqday aw manfiyun bilan mid lan lagu nafiyey noqotay aw maa lagu nafyay noqotay aw maqruurun biqad qad mid lala xariiriyay noqotay aw xarfi tanfiis hadday intaasoo dhan ay tahay waxaa weeyaan yajibu ikhtiyaarunha bilfa liannahu jumla ismiya shardiga booskiisa ma dhici karto ficil dalabine ma hadda inidrib ma la dhihi karaa maya macnihii saas waay oo ficlu ficlu amar jawaab ma dhici karo eh, maxaan ku yidhaha ficlu amar eh, ma noqon karo ficlu shardi jaamid casaa iyo maxaan ku yidhaha maya leyse iyo nicmo iyo haddii uu noqdo bi'se iyo waa afcaal jaamida ah ama manfi buu noqdo bilan haddii ficilkii jumladii jawaab ka dhacday hadday maqruuna bilan ay noqoto waa in fa lala xariiri liannahu haddii asiga la qaado mowqica shardi la dhigo ma ansixi lahayn aw ma ficilkii maabaa la xariirto asna waa lamid aw maqruun bqadw xarfi tanfiis naxw qowlihi tacaala wain ymsaska bkhayri fahuwa calaa kuli shayin qadiir fiir marka wain ymsaska bkhayri fahuwa jumladan huwa qadiiru calaa kuli shay jumladana jawaabti dhacday haddaan huwa calaa kuli shayin qadiir intan qaadna booskii yamsaska aan geyno ma soconayso liannahu yataratabu calaa dalika dukhuulu in calaa jumla ismiya wadalika laa yumkin marka fadaasaa lala xariiriyo marka alfa waaqacatu fi jawaabi shardi waاljumlaة min almubtada wاlkhabr fi maxali jasmi jawaab shardi baa laleeyahy qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah wayakfir lakum dunuubakum qul in kuntum haddii aatiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeceshihiin yaa ku dheh layiri nabi maxamed faاtabicuunii isoo raaca yuxbibkum اllah ilaahay wuu idin jeclaanaya wayakfir lakum marka waxaa lagu xiray ilaahay inuu na jeclaado dembigeenana ou dhaafo an natabica dariiqa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam marka qofkii inuu hawadiisa ilaahay baan iska caabudaya sida aniga iila noqotaana ilaahay ku caabudaya cid laga yeelaya ma jirto marka kuntum kuntum ficil maadi mabniun cala sukuun litisaali bidami rafci mutaxarik fi maxali jasmi ficlu shardi waay taadii waa ismu eh, kaana jumladan tuxibuuna allaha oo min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fi maxali nasbin khabaru kaana waa jawaabtii a maqan marka faاtabicuunii alfaau waaqicatu fi jawaabi الshardi itabicuunii ficlu amri mabniun calى xadfi nuun liannahu min amhilati اkhamsa wاlwaaw faacil wاnuunu lilwiqaaya wayaau lmutakalim mafcuulu bihi wاljumlatu min alficli w alfaacili faاtabicuunii fii maxali jasmin jawaab shardi yuxbib majzuumu bijawaabi اlamri qul tacaalow atluday lamid tahay marka hadda jawaabtii maxay noqotay jumla alabiya fatabicuunii jumladan haddii la qaado booska kuntum lama dhigi karo oo lama dhihi karo qul in qul in qul in ittabicuunii lama dhihi karay xataa afka ma keeni karay jumla طalabiya laa taslux an taqaca fi maxali shardi ayib waxaa lamid ahaa laleeyahay in taranii ana aqala minka maala wawalada facasaa rabbii in taranii haddaad ii aragtid ana aniga aqala minka maalan inan kaa yarahay wawaladan facasaa rabbii an yu'tiyanii khayran marka intaas hadda waa ismu shard maxaan dhihi lahay xarfu shardi tara ficlu shardi majzuumun bin wa calaamatu jasmi xadfu xarfu nuun majzuum bin wa calaamatu xadfu xarf cila in tara ra'aa waa laga keenay nuunti waa nuun lwiqaaye wa yaau lmutakalimina waa maxduuf in taranii qiraa'adaaba ku soo arooray ayib in tarani waa ficlu shardigii jawaabtii aaway facasaa rabbii waay fiiri anadaas hadda waa damiiru faslin aqala waa mafcuulun bihi maalan waa tamyiiz wa waladan macduufun calaa maal facasaa alfaa waaqactu fi jawaabi shardi casaa ficil maadi rabbii waa faacilki waاljumlatu min alficli wاlfaacili facasaa fi maxali jasmin jawaabu shardi fa'da maxaa loo geliyey lianna ficilka jawaabtaa dhacaya jaamid ah jaamid macnaheeda waxa weeyaan alficlu aladii laa yu'taa minhu mudaaricun walaa amrun walaa masdarun walaa ismu mafcuul casaa hadda mudaariceeda aaw yacsii maa laleeyahay maya isim faacilkeedii aaw amarkeedii aaw ma leh jaamid waay marka haddii hadda facasaa la qaadi lahay oo makaanka tarani la gey lahay ma ansixi lahen luqa ahaan oo in casaa lama dhahayo maadaama haakada faqurina bihi alfa wamaa yafcaluu min khayrin falan yukfaruuhu aa lamid eh wamaa yafcaluu min khayrin waxay sameeyaan falan yukfaruuhu laga laga qarin maayo laga asturi maayo macnaha wixii khayr ay sameeyaan way helayaan waay maa yafcalu macruuf wamaa tafcalu min khayrin falan tukfaruuhu qiraa'a kale waay yfcalu hada waa ficlu shardi majzuumu bima w calaamatu jimi xadfi xadf nuun wala waa faacil waa fahmna min khayrin waxaa weeyaan minti waa zaa'ida khayran ay macnaheedi tahay mafcuulu bihi waay haddii la yidhahdo wamaa yafcalu asalkeeda wamaa yafcaluuhu min khayrin yay aheedna bayaana laga dhiga marka alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi lan xarfu nafyin wa nasbin yukfaru ficlu mudaaric mansuumu bilan wa calaamatu jasmi xadfu nuun walwaaw faacil walhaau mafcuulu bihi waljumlatu min alficli wfaacili wa naa'ib alfaacili yukfaruuhu fii maxali jasmin jawaab shardi maxaa sabab aha fada loola xiriiriyey ficilkan yukfaruuhu oo mabni majhuulka ah waxa weeyaan ficlu shardi waa noqon karaa laakiin lana la xariirsatay oo marka lantaasa u diidayso inuu mowqicii ficlu shardi u dhici karo oo lama dhihi karo wamaa lan yukfaruuhu lama dhahay maadaama anahu gayru saalixin an yaqaca fii mowqici shardi wajaba ikhtiraanhu bilfaa falan yukfaruuh waxaa lamidi wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab wamaa afaaa allahu ilaahay wuxuu ku soo celiyey calaa rasuulihi oo minhum ayagaas uu ka keenay gaaladii oo yuhuud ahayd famaa awjaftum calayhi adinka kuma aadan gulfinin min khaylin farda walaa rikaabin macnaha awrna kuma aadan kicinin fardana kuma aadan kicinin cabsi uu ilaahay qalbigooda ku riday yaa keentay in dhulkoodii ka cararaan kuwaas marka fiiri maa afaa'a allaahu maa waxa weeyaan ismu shardin jaasimun yجزم فعلين الأول فعل شhرط والثاني جواب جزاؤه أفاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشhرط الله wxa w waa فاacل على رسuل jاr مجrور متacلق بأفاء minهم waa lamid asigana markaasaa yihi فmا أوجفتم الفاء واaqعة في جواب الشhرط ما ناaفية أوجف فعل ماضي مبني على السكون لاتصاaله بضمير رفع المتحرك tm w taau faacil w mim calaama jamci dukuur wاljumlaة min alficli wاlfaacili awjaftum fi maxali jasmin jawaab الsharطi wa inamaa qurina biاlfaa'i liqtiraani ma annaafiya calى اlficli maadaas naafiyada awjaftum la xiriirtaa u diidayso maa iyo awjaftum haddii la qaadi lahay oo afaa allahu meesheeda la geli lahay ma suurogeli kari lahayn oo lama dhigi kario wa maa maa awjaftum maadi o ismu shardi ah maa naafiya isma dabageli karaan maadaama ana hada aljawaab gayru saalixin liwuquucihi mowqica ficli shardihi wajaba ikhtiraanuhu bilfaa ayib waxaa lamid aha laleeyahay qowluhu tacaala in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu in yasriq ayay yihaahdeen qoladii haddii uu xaday eh, yuusuf maya in yasriq binyaamiin hadduu wax xaday faqad saraqa waxaa hore u xaday akhun walaal lahu asiga u sugnaado min qablu hori ah waa qisadii nabiyulaahi yuusuf iyo walaalkiis waa wax macruufa marka fiiri yasriq waa ficlu shardi jumladan faqad saraqa akhun oo faacil iyo ficilkiis iswataa fi maxali jasmi jawaab shardi waxaa fa'da loola xareeriyey liqtiraani qad cala alficli oo hadda qad saraqa oo iswadato yasriq booskeeda lama dhigi karo oo lama dhigi karo in qad saraqa lama dhigi kari lahayn maadaama aysan jawaab dhici karin jawaabtan fii mowqici shard ay dhici karin wajaba ikhtiraanuha bilfaa waxaa lamid i ah, waman yuqaatil fii sabiili illaahi fayuqtl aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajra cadiima waman yuqaatil fii sabiili illahi ninkii ku dagaalamo oo fa yuqtal la dilo aw yaglib laga ama qaalib noqdo fasawfa nuutihi ajran cadiima ninkii ilaahay dartiisa liiclaa'i kalimat illahi u dagaalamo waxa weeyaan haddii la dilo iyo hadduu guulaystaba ajir buu leeyahay oo weyn ilaahay wuxuu weynin ku tilmaamay wax weyn waay marka yuqaatil ficlu shardi majzuumun biman waa laga fahmay ayib fa yuqtal waa jumladan waxa weeyaan waa macطuufa calى jumlati الshardi alfaahu xarfu caطf fayuqtal ficlu mudaaricu macطuufu calى yuqaatil wاlmacطuufu calى majzuum majzuum wa caطfuka alficla calى اlficli yasix ibni maalik tan uu yiri waay aw yaglibna ayday ku cadfan tahay fasawfa nu'tiihi ajra cadiima alfaa waaqicatu fi jawaab shardi asawfa xarfu tanfiis taakhiir waay nu'tii ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi damaة mqadaraة calyaai manac min duhuriha hiqalu wاlfaacilu naxnu wاlhaau mafcuul bihi أwl ajra mafcuul bihi thaani cadiima صifaة لأjri wاljumlaة fasawfa nuutihi ajra cadiima fi maxali jasmi jawaab sharط maxaa marka fa'da loo geliyo fasawfa la yiriyahay liqtiraani sawfa cala alficli liannahu sawfada haddiiba nu'tihi la xiriirsatay nu'tiihi oo sawfa wadata inta la qaado meesha yuqaatil ma dhici karto marka maxay noqotay maadaama ana hada aljawaab laa yasluxu في mowdici shardi wajaba iqtiraanuhu bilfay fasawfa saas waa wa yajuusu في ljumlati lismiya jumlada ismiyada gaar ahaan waxaa ku banaan an taqtarina biidaa alfujaa'iya idaa fujaa'iya inay la xariisata badala min alfaa'i meeshii fahuwa huwa calaa kuli shayin qadiir aan lahayn fa'deeda ina waaw ina loo bedelaa banaan idaa in loo bedelo yaa banaan oo fujaa'iye ah ka qowlihi tacaala wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaan bimaa qadamat aydiihim bisababi maa qadamat aydiihim gacmahooda waxay kula yimaadeen awgeed hadday xumaan ku dhacdo idaa hum yaqnatuun waaba ayagoo quusanay waxaad hore ka arkaysaa macnaha waxaa hore kugu soo baxayo fujaa waxaa layihahdaa waxa lama filaanka si lama filaan e waxaad arkaysaa ayagoo ilaahay raxmadiisa ka quusanay wixiina ayaga isku sameeno sabab u ah marka tusib waa ficlu shardigii jawaabteedii jumladan hum yaqnatuuna waa jumla ismiya meeshii laga dhihi lahay fa lagala xariiri lahay fahum yaqnaduuna la dhihi laha yaa idaa lagu bedelay idaa fujaa-iya hum mubtada yaqnaduuna ficlu mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil jumladan yaqnaduuna fii maxali rafcin khabaru mubtada humti ay u tahay waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali jasmin jawaab shardi waayo raabidka marka idaadi ay noqotay meeshii fada laga rabay وإنما لم lam في الأصل l asli matniga markan joogi kuma qaydin idaadii alfujaa'iyada ahayd uu kuma qaydin biljumla alislamiya kuma qaydin oo ma dhihin eh, eh, jumla fa'di hadday dhacdo idaa a laga badel qaadanaa idaa kaanat aljumlatu alwaaqicatu jawaaban ismiya ma dhihin wala inamaa lam uqayid fi kuma qaydin idaa alfujaa-iyadeed biljumla ismiya inay gasha kuma qaydin oo waxaan iriyey fa haddii la waayo idaa fujaa'iya iya hala hela basaan iri ma dhihin bishardi an yakuuna aljawaab cindaidin jumla ismiya liannahaa idaadii laa tadkhulu ma galayso ilaa calayha jumla ismiya mooye jumla ficliya maba geli kartabo marka in la sheega taxsiilu xaasil ay noqonaysaa fa agnaanii daalika midkaas wuxuu iga deeqay can ilshtiraati matnigii horo inan idaada oo fujaa'iyada marka mowqicii fa ay dhacdo in jumlada ismiye ahaatay in uma baahanin oo kuleeyahay sababta idaada waxay ku gaar tahay fujaa'iyada adawaadka oo asmaada ku gaar ahay kamid tahay wallahu aclam salى اllahu wslama calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin